أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaynu ku jirnay baaraka allah fiikum dardaaranidii nebigeenna sala allahu calayh waaalih wasalam ee dardaarankii xadiisu mucaad ayaynu qayb ka tilmaanay waxa uu rasuulku leeyahy sala allahu calayh wasalam ittaqi اllaha xaysumaa kunt wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliq اnnaasa bikhuluqin xasan qaybtii hore waynu soo aragnay ee alla kacabsiga ka warramaysa arrinka labaaduu rasuulku u dardaaray wuxuu ahaa wa atbic asayi'ata alxasanata tamxuhaa haddii xumaani kaa dhacdo way kaa dhacaysaa waa la hubaaye waxaad ka dabagaysaa wanaag wanaaggaasaa masaxaya oo tirtiraya oo baabinaya eh wuxuu sidaa u leeyahay saxaabigu u dardaarayey iyo innaga muslimiinta ahba intaba wayna khusaysaa marka xumaantu kaa dhacdo waxaad ka dabageynaysa ead ku tirtiraysaa wanaag waa inuu noqdaa meesha markaa waxaan leekayn xumaan kaa dhacday xumaan ka dabagee waayo waa xumaan kugu sii biirtay uun laakiin xumaantu markay dhacdo iyo dembigu wanaagga ayaa baabbiinaya sayi'ada la sheegayana sharcigu wuxuu u yaqaanaa kullamaa saa'a ficluhu aw qowluhu sharcan wixii ficilkiisa in la sameeyo iyo in lagu dhawaaqaba diintu ay xumaan u taqaanno sharcigaa xadidaya muxaraman kaana aw makruuhan ama muxaram ha noqdo ama makruuh ha noqdee xalla wixii diintu necab tahay sayi'a loodhanaya xasanaduna waa cagsigeeda waa ka soo horjeeddaa kullamaa xasuna ficluhu aw qowluhu fi wixii sharcigu wanaag u yaqaanno ficilkiisa iyo odhaahdiisa ayaa la ydhaha xasana waajiban kaana aw manduuba ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdo macnaha atbic lagu leeyahna waxa weeye asric fii tadaaruki maa badara minka wixii kaa dhacay ka gaadhsii oo intaana xididaysan ayna adkaanin dhaqsa u tirtir waa taqaannaa imminka shayga ku gaadha maradaada gaadha intaanu ku sii fogaanin eenu ku qallalin ayaa dhaqso uga hagaajisaa arrintaa waxaa kaga habboon qalbiga inaad dhaqso u hawlgasho wa atbici sayi'a ka dabagee baa lagu leeyahay tamxuhaa way masixiye sidaa awgeed walaalayaal qofka bini aadankii waa dembi joog dembi buu joogaa inuu dembi sameeyaa qariib maaha shay qariiboo lala yaabo maaha bal waxa qariiba inuu dembi samayn waayo waayo waa bani aadam nebigu wuxuu leeyay calayhi afdal الsalaaةi waatami tasliim kullu bani aadama khaطaa wa khayru اlkhaطaa'iina attawaabuun ibni aadam oo dhani wuu khaldamaa intaa khaldantay yaa ugu qiimo badan kuwa ka soo laabta ee aan ku adkaysanin xadiis intaaba ka sii horreeyaa wuxuu leeyahay low lam tudnibuu ladahaba allaahu bikum wala jaءa bqowmi yudnibuuna fayastakfiruuna fayakfir اllahu lahum haddaa bani aadamow dembaabiba weydaan ilaahay adduunkaba waa idinka kaxayn laha wuxuu keeni lahaa qolo intay dembaabaan ilaahay dembidhaaf weyddiista oo haddana uu ka aqbalo macnuu waa maxay ma dembaabaa maya ee waxaa lagu tusayaa inaad u abuuran tahay inaad dembaabto haddaad dembaabiba weydana aadamo waad ka baxdo malaa'ig baad isu beddeshay waxaan dhacayna weey kol haddii la dembaabayo oo lama huraan uu yahay in la dembaabaa sidee baa looga baxaya waxaa looga baxayaa inaad dhaqsa naftaada u gaadho iyo qalbigaaga oo aad dhaqsa uga masaxdo wixii ku gaadhay markaasaa waxaad noqonaysaa kuwa ilaahay jecel yahay ee aayaddu ammaantay inna allaaha yuxibbu tawaabiin wayuxibu almutatahiriin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa soo noqda ee toobadkeena ee isdaahiriya labadiiba wuu leeyahay waanu soo noqdayo qaladku galow ka soo laabtay qalbiga dunuubtii gaadhay iyo wasakhdii gaadhayna wuu tirtirayaa wuu daahirinaya qofkaasi markaa waa qof soo jeeda oo baraarugsan oo waardiyeynaya oo ilaalinaya qalbigiis qalbiguna waa xubinta keliya ee ilaahay daalacdo ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum haddii qofku saa yeelo dembina dembi ku gaadhi maayo midba mida ka horreeyuu nadiifinaya hadduu sidaa yeeli waayana dunuubtu intay iska daba timaaddo oo ay isfuulfuusho oo ay qalbigii madoobayso ayaa wax raan laydhaahbaa ku samaysmaya wuxuu noqonayaa qalbigiisu mid dugula oo madow oo isbedelay xadiis baa nebigeenna sala allahu calayh wasalam waxaa ka warinaya abu hurayra waxaa soo saaraya xadiiska asxaabu sunan wuxuu leeyahy nebigeenna kariimka calayhi salaatu wasalaam ina almu'mina idaa adnaba kaanat nuktatan sawdaa'a fii qalbihi hadduu qofku dembaabo dhibic madow bay ku noqonaysaa qalbigiis dhibic madow waa dembi soo gasho hadduu noqdo mid afka laga sameeyo mid addinka laga sameeyo mid qalbiga laga sameeyo dembigaa samaysaa waa dhibic madow fa in taaba wanasac hadduu ka toobad keeno oo faraha kala baxo wastakfara ilaahayna dembidhaaf weydiisto saqula qalbuhu qalbigii baa laga jaraya waa laga nadiifinaya suqila qalbu qalbigii baa laga nadiifinaya laakiin waa goorma goorta laga nadiifinaya waa marka saddex arimood lagaa helo towbad inaad toobad keento annusuuc inaad faraha ka qaaddo dembigood weli jeceshood faraha kula jirto suuragal ma waa inaad kala baxdo iyo istikfaar ilaahay ula timaaddo fa in saada siidat calayh hadduu dembigii kororsado dhibicdii baa lagu kordhiyaa mid kalea lagu dhibcinaya fadaalika ra'an اldي dakara اllahu caزa wajala fii qowlih kalaa bal raana calىa quluubihim maa kaanuu yagsibuun dhibcaha isu tegaya isu markay qalbiga madoobeeyaan raan buu noqonaya dugul iyo daxal fuulaya qalbigii hadhowtana laa yacrifu macruufan walaa yunkaru munkaran wanaagna wanaaguma garanaayo xumaanna xumaanu garan maayee suuraddaaba isqallibaysa waxaa laga yaaba inu wanaaggii xumaan u qaato xumaantiina wanaag u ku faano ayaa suurtagala intaa maxaa ka dawa'a dardaaranka nebigu calayhi salaatu wasalaam leeyahay ka gaadhsii oo dhaqsa u masax wixii qalbigaaga gaadha qaabkaa inuu qofku sameeyo isagaa ku badbaadaya oo ku liibaanaya qalbigiisuna wuxuu ahaanaya mid nadiif ah waana qaabkuu nebigu u tarbiyayn jiray calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa siday yeeli jireen dadkii wanaagga badnaa bal waxaad u fiirsataa saddex dhacdo oo saxaabada ka dhacay iyo siday ka yeeleen ayaanu soo qaadan doonnaa xadiiska koobaad saxiixaynka ayuu ku sugan yahay waxaa warinaya abi hurayra radi allaahu can wuxuu leeyahy ja'a rajul ilnabiyi sala allahu caleyh wasalam faqaala yaa rasuula allah nin baa nebiga u yimi wuxuu yidhi rasuul allow caalajtu imra'atan fi aqsa almadiina wa innii asabtu minha ma duuna an amassahaa nebi allow gabadh baan ku kulannay magaalada duleedkeeda xumaanoo dhan waan sameeyey laakiin waanan u galmoonun galmo wixii ka sokeeyo oo dhan midh kamaan tegin waa gabadhaan xalaal u ahayn wa ana haadaa faqdi fiiya maa shi'ta rasuul allahu anigaa ku hor joogee wixii ilaahay go'aamiyey igu fuli ninku wuxuu keenay dembi buu ku dhacay waa saxaabi markuu dembiga ku dhacayo shaydaan baa wata naftuna waa ammaara oo way la socotaa laakiin markan waxaa soo noolaaday iimaankiisii ayaa canaantay soo kaxeeyey nebiga hor keenay manuu dhuumannin manuu sii macaansanin dembigii manuu ku faanin ee wuxuu arkay inuu meelka dhac sameeyey wuxuu leeyahay hal lagu daahiriyo nebi allo waan ku hor joogaaye sidii sharcigu yahay imari nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam wuu aamusay aayad baa soo degtay aayaddu waxay leedahay aqim الصalaaةa طarafay الnahaari wazulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikraa liddaakiriin salaadda oog طarafay الnahaar maalinta labadeeda baallood iyo qayb habeenkii ka mid ah xasanaadku maxaa yeele waxay tirtiraan xumaanyaashay tirtiraane xasanaadka la kaale aayaddan culimmadu waxay idhaahdaan shanta salaadood bay tilmaamaysa darafay nahaar laba waa gelinka hore waa salaadda subax iyo duhurkii darafkan kalena casar iyo maqhrib baa jira wa zulafa min alleylina waa cishaayigii inna alxasanaati yudhibna sayi'aat xadiiskuna muxuu ahaa wa atbic isayi'ata alxasanata tamxuhaa way ismacnaynayaan xumaantii kaa dhacday wanaag ka dabagee daalika dikraa lidaakiriin kuwa daakiriinta ahee ilaahay xusaya waa waanadoodi eh nin kalea wuxuu yidhi wa fii riwaayati ninka laftiisii baa yidhi aliya khaasatun yaa rasuula allah maanay khaas tahay riwaaya kale waxaan samay nin baa ku yidhi rasuul allah ma ninkanunbaa ku socotaa maasuu bal linnaasi kaafa may waa dadkao dhan ninkii meelka dhac sameeyaaba salaadaha iyo wacdiga iyo khayrka iyo soonka umuurahaasaa baabinaya saynu arki doono naxariista ilaahay laba meelood bay weliba kaga jirta halkan waa ta koobaade lama shardiyin xumaantii kaa dhacday wanaaggu inuu la miisaan yahay laguma shardiyin lama odhanni xumaantii kaa dhacday wanaag la miisaana ka dabage ee maxaa lagu yidhi xumaantii kaa dhacday wanaag ka dabagee taas waa naxariis ilaahay ta labaad lama shardiyin inaad niyooto ee adoo sameeyey haddaanad xataa uba niyoon ayaa lagaaga tirtiraya labadaa naxariisoodna waa ku jiraan ilaahay baa jaaniska inoo furaya markaad qaldanto sidaad qaladkii uga laaban lahayd qaabkaasaana la rabaa qofka soo islaami inuu kaga daydo saxaabada oo siduu uga dayanayo wanaagga maalinkay dembaabaan waxay samayn jireen iyo siday qaladka ku sixi jireenna waa inaad dariiqii marto ninkan kalena eeg isaguna waa saxaabi anas baa warinaya xadiisku waa saxiix wuxuu anas yidhi kuntu cinda الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam fajaءa rajulu faqaala inii asabtu xaddan faaqimhu calaya nin baa u yimi rasuulka anoo la jooga wuxuu uhi yaa nebiy allah xad baan galay xad macnaha dembi baan galay xuduuddii adadkaydna maaha sida culimmada shuraaxdu isku raacsan yihin faaqimhu calaya igu oogo xadkii iga jar yaa rasuul allah falam yas'alhu canhu muu weyddiin xadku intee buu leegi kii weynaaba ma kii yaraaba ma tuuga ma wax ka hooseeya ma ma khamr muxuu yihi ninkii waxoogay buu fadhiyey faxadarat isalaa salaaddii baa soo gashay waa la kaco salaaddii baa la tukaday mar labaad buu ninkii ku celiyey wuxuu isir rasuulku waa ku ilaabeeye bal dibu xasuusi nebi allow dembi baan galay dembigaana in layga daahiriyaa raba ee igu qaad wuxuu dhi alaysa qad sallayta macana waa nin yowmi yaanadnala tukan iminka markaasuu dhi nacam waan idinla tukaday qaala fa inna allaaha qad gafara laka dembak sanna lamaa tukan haa ilaahay dembigaaga waa dhaafay riwaayo kaleoo muslim soo saaraya waxay odhanaysaa fa innaka min khatii'atika ka yowmi waladadka ummuk falaa tacud nin yahow dembigii waxaad ka tahay maalintii hooyadaa ku dhashay oo kale ee ha ku laabanin haddaa dembigii wuu galay laakiin maxaa keenay salaad uu khushuuc ku tukaday oo dahaaradu u dhammaystiran tahay oo uu toobadkan yahay buu tukaday taasaa lagaga dhaafay waa xasanada la sheegaayo waxaa ka mid a xasanaadka ama dhacdadii saddexaad een doona sheegno saxaabigii maacis alslami isagana saxiixaynkay ku taalla waa xadiis saxiixa maacis rasuulku yimi wuxuuhi yaa rasuul allah innii sanaytu faahirnii nebi allo waan sinaystaye iaahiri markaasuu nebigu ka jeestay xaggan uu kaga yimi dhinaca labaad su yaa rasuul allah sanaytu faahirnii dhinaca kale uga jeestay wuxuuhi yaa rasuul allah sanaytu faahirnii wa saddex jeer muu odhanin ilaahay baa kaa jeediyeye hawdkaaga iska xul oo dhibkii waha ku dhaafo muu odhan waxaanuu og yahay in xad laga jarayo oo weliba la dilayo kow laga siinaayo laakiin wuxuu qiyaasay oo iimaankiisu siiyey adduunka in lagugu cadaabo cadaab daqiiqada ka bacdi ku dhaafaya iyo kii rasmiga ahaa aan dhanna looga guurayn inaad gasho ayuunbuu isbarbar dhigay waxaa u soo baxday waana se iimaanku yahaye kani ha ku dhaafo aad ka badbaadid kii rasmiga ahaa aakhiro mar afraad buu ku soo wareegay rasuulka ya rasuulallah sinada ha layga jaro markaasuu nebigu fadhiisiiyey reerkiibuu u yeedhay ninkan caqligiisa ka warrama miyuu waalayih wuxuu yaa innahu asaxunaa caqla isagaa mee noogu caqli badan ama maa ra'aynaa bihi ba'sa wanaag mooyaane xumo kuma ogin markaasaa god loo qodaya oo la radminaya oo la dhaafinaya nafta laakiin muxuu ku guulaystay dembigii halkaasuu ku tirtirmaya waayo qofku hadduu dembi ku dhaco oo laga jaro sida saxdaa waxa weeye adduunka ayaa lagaga dhaafay aakhirana waxba la tegi maayo dariiqadaa in la maro oo dembiga dariiqaa loo maro ayaa inala gudboon waana dariiqay salafkeennu mareen waana dardaaranka nebigeennu sala allahu calayh waaalih wasalam uu bixiyey waxaynu markaa wax ka tilmaamaynaa wanaagiyada xumaata tirtira noocyadoodaynu wax yar ka tilmaamaynaa waxaynu ugu horraysiinaynaa altawxiid kelimatu tawxiid kelmaddan qaaliga ah ee diintaba lagu soo galo ee miftaaxa jannada ah haddii shuruudaheeda lala yimaado iyo muqtadayaadkeeda waa xasanaadka ugu waaweyn nebiga sal allahu calayh waaalih wasalam baa la weydiiyey xadiid xasana laa ilaha ila allah amina min alxasanaati hiya rasuul allow laa ilaaha ila allah ma xasanaadkay ka mid tahy hiya axsanu lxasanaat xasanaadka ta ugu weynba weeye xasanad ka horraysaba ma jirto marka iyadaa ugu weyn waxyaalaha wax tirtirana weeye bal waxaa axaadiistu tilmaamaysaa nin maalinka qiyaame la imanaya buugaag waaweyn iyo ratistarro iyo faylal waaweyn oo dunuuba marka miisaanka la saaro ayay ilaa halkee rasaysmayaan samaawadkay ku dhowaanayaan waxaasoo dunuubu shaqaysta laakiin waa muwaxid tawxiidkiisa sax ah laa ilaaha illa ladiis may burburin weli tawxiidkiisu haya markaasuu yaabaya odhanaya khalaas meela dambood u baxdaa ma jirto badbaado way kaa dheertay bal waxa kuu rasaysane balkeen xasanadaadii wax ma ilaahay maxaa xasanaa ma waxaa wax u dhigmaan kolleyba helaya waxaa wax u dhigmaa heli maayo saa la odhanayaa mee ku haynaa xasana waa maxay waxa bidaaqadan ku qoran kaarhka kaadh faylal samada gaadhay intay isu jiraan waad garanaysa so yaa rabbi oo kaar yar wax ku qorani waxa halkay ka gaadhaya ilahi wuxuu leeya laa dulma alyowm maanta laysdulmii maayo xaqaaga weeye bidaaqadaada iyo kaarhkaaga yar baanu kuu saaraynaa kafadda kale waxay kuu goysaan eegin bidaaqadda maxaa ugu qoran laa ilaaha illa allaahu muxammadun rasuulullah ninkaasi garo salaad kamuu tegi waayo hadduu salaad ka tago laa ilaha illa isumay jirtee hadduu sixir iyo balaayo sameeye waxyala lagu gaaloobo laa ilaaha illa allahdiisa waxba kama jireen laakiin waxaanuu sameeye waa dunuub ka sokaysa gaalnimada mar alla markii la saaray miisaankii ayay laa ilaaha illa allahu la degtay bidaaqadii yarayd ayaa dhulka geysay wax alla wixii oo faylina kor bay u kaceen markaasuu qofkaasi noqonaya mid loo naxariistay oo badbaaday markaasuu saa janno ku gelayaa marka waa waxyaalaha waaweyn qofku tawxiidkiisa inuu waardiyeeyuu ilaashadaa waa waajibaadka aadka u waaweyn saxaabigii caanka ahaa camar bnulcaas radia allaahu canhu ayaa soo islaamay markuu soo islaamaya nebiga ayaa la baactami jiray heshiis la geli jiray markii heshiiskii gacanta laysu dhiibilaa ayuu gacanta dib marsaday wuxuu yidhi yaa rasuul allah ashtaridu shuruud baan dhiganaya waayo dembi baan galay nebigaan la dagaalamay dhibaatooyin badan baan geystay shuruud baan dhiganaya shuruuddaadu waa maxay in dunuubtii hore layga dhaaf ilan dhib badan geystay baanoo diinta la dagaalamaye nebigu wuxuu ku yidhi rasuulku sala allahu calayh waaalih wasalam amaa calimta yaa camar camaroo miyaanad ogayn anna alislaama yajubu maa kaana qablah islaamnimadu inaad soo islaamtaa wixii horeba way kaa tirtiraysaa wa anna alhijrata tajubu maa kaana qablaha haddaad soo hijrooto hijradu wixii hore way kaa tirtiraysaa dunuuba wa anna alxaja yajubu maa kaana qablah rawaahu muslim saddexduba waa waxyaalaha waaweyna tirtira hadduu soo islaamo dunuubtii hore loo raaci maayo hadduu hijroodo oo ilaahay dartii dadkiisa uga tagayo dalkiisa oo uu diinta xoojiyo hijradaa ka tirtiraysa iyo xajkuba laakiin waa markuu xajku yahay alxaj اlmabruur waxaa ka mid walaalayaal xasanaadka sayi'aadka iyo dunuubta lagu tirtire lagu baabbi'iyo soonka aynu ku jirno markuu qofku si wanaagsan u soomo ee axkaamtiisa ilaaliyo qasadka iyo niyaddana wanaajiyo waxay noqonaysaa waxyaalaha dembiga lagu dhaafo wuxuu leeyay nebigeenna kariimkii calayhi afdal asalaati waatami tasliim man saama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min dembih qofka ramadaan sooma iimaanan billaah isagoo ilaahay rumaysa wa bifardiyati siyaam soonkuna inuu faral yahay qofkaasoo rumaysan waxtisaaban اljra min allah ajarna ilaahay kaga doonaya labadaa shardi baa ku xidhan iimaan baad u rumaysay iyo ajar doon ufira lahu maa taqadama min dembih dembigii horaa lagaaga masaxaya waa maalmaha yara kooban waxaa ka mida ah waxyaalaha lagu dhaafo qiyaamu ramadaan in salaatuleyl loo kaco salaatulaylkuna cishaayigu ka bilaabmayaa ilaa iyo salaadda subax waaga waaga berigiis markaa taraawiixdii way ku jiraysaa tahajudkuna waa ku jiraa waayo taraawiixdii waa awalu leyl tahajudkuna waa akhiru leyl kaana dembigaa lagu dhaafaa wuxuu nebigeennu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min dembih qofka ramadaan istaaga salaatuleyl iimaanan waxtisaaba waa hore lagu xidhay soonka ayaa isna lagu xidhaya dembigaa lagu dhaafaa intii hore waxyaalaha cajiibka ah ee ilaahay fadligiisa ah waxaa ka mid a ah weysada xataa weysadaa lagu dhaafaa bal weysadan weysaysanayno qiimaha ku jira eeg wuxuu abu hurayre warinaya xadiis bukhaari iyo muslim ba ay soo saarayaan inuu nebigeennu leeyahay sala allahu calayh wasalam idaa tawada'a alcabdu almuslimu aw almu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khadii'atin nadara ilayha bicaynihi maca almaa aw maca aakhiri qadari ilmaa qofka muslimkii markuu weysaysto ama muuminkaahi ee wejiga uu maydho wejiguu maydhaya waxa baxa oo wejigii ka baxa dembi kasta oo indhihiisu eegeen biyahay raacayaan ama waxay raacayaan dhibicda ugu dambaysee biya ah dunuubtii wejiga uu ka galay ayaa raacaysa oo ah weysadii fa idaa gasala yaday gacmaha markuu maydhana kharaja min yadayhi kullu khati'atin kaana badashataa yadaahu maca almaa aw maca aakhiri qadri almaa gacmihii markuu maydhana alla wixii dembiye gacantiisu ay gashay ayaa raacaya fa idaa gasala rijlay cagaha markuu maydhana madaxii lama sheegin oo culimmadu waxay raacinayaan inta badan madaxa inuu la axkaam yahay inuu wejiga la axkaam yahay faidaa hasla rijlayhi kharaja kullu khadii'atin mashathaa rijlaahu maca almaa aw maca aakhiri qadri almaa cagaha markuu maydhana dembi kastoo caguhu galeen ayaa dhibicda ugu dambaysa raacaysa xataa yakhruja naqiyan min addunuub ilaa uu qofkaasi noqdo dunuub midka saafiya cajiib dunuubtu saafi ka yi waa weysadii maxaad u malayn markaa qofka ay isku gaadhgaadhaan ee dunuubtiis ku gaadhgaadhaan ayuunbaa darane qofka dadaalaya ee inta taaggii isla isnadiifi waxaasoo dariiqa waayi maayo aad bay u badan yihiin laakiin culimmadu waxay isweyddiiyaan waxaan xasanaadku tirtirayaan ma sakhaa'irta dunuubta yaryar mise waa kabaa'irta culimmada qaarkood waxay leeyihiin sakhaa'irtii weeye waa dunuubtii yaryarayd ama dunuubta waaweyn towbad bay u baahan tahay waxay deliishanayaan xadiiska uu rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam alsalawaatu almafruuda waاljumcatu ila aljumca waramaضaanu ilaa ramadaan mukafiraatu limaa baynahunna ida jtunibat اlkabaa'ir salaad ilaa salaad jimce ilaa jimce ramadaan ilaa ramadaan waxaa lagu dhaafaa wixii ka dhexle dunuuba haddii tawaaweyn layska ilaaliyo waxaa qowlkaa maray salmaan alfarisi saxaabigii weynaa ee caanka ahaa waxa uu ka warinayaa moxamed nasr almarwasi inuu yidhi alwuduu'u tukafiru ljiraaxaati asigaar weysadu dunuubta yaryar bay dhaaftaa waalmashyu ila almasjidi akbara min daalik dunuubta ka sii waaweyn socodka masaajidka loo socdaa dunuub ka waaweyn buu tirtiraya wasalaatu akbara min daalik salaadduna mid ka sii weyn bay tirtiraysaa markaa wuxuu tilmaamayaa in midba heerkiisa uu masaxaayo waxaa la mida ah qowlkaa ku tegaya caطaa ibn abi rabaax ibn cabdilbar iyo culimo kale ibnu cabdilbar waxa uu leeyahay haddii faraa'idda iyo waajibaadku dunuubta tirtiraan dee qofka dembiba ku hadhi maayo marka haddii dembi ku hadhi waayana dee wax naar lagu geeyo oo naar lagaga soo cadaabaaba ma jiraan jannaa hore laga geynayaa kaasina wuxuu u eg yahay qowlkii hadalkaa uu sheekhu sheegayaa waa hadal macquula laakiin culimmada kale sidaa u dhigi maayaan ma odhanayaan adoon toobad keenin ayaa weysada iyo salaadda iyo cibaadaadkani dunuubtao dhan tirtirayaan ma odhanayaan ee waxay odhanayaan towbadda lafteedu xasanaadka lala imanaya ka midta soo ma la waa atbici sayi'ata alxasana towbadda lafteedu waa xasano marka dembigii weynaa way tirtiraysaa kuwii kalena way tirtiraysaa markaad toobad la timaaddo dunuubtii kale la timaado waxbaba kugu hadhi maayaan marka waa dariiq lagaga takhalluso dunuubta aadka u waaweyn iyo kuwa yaryarba waxaa kaloo ka mida walaalayaal waxyaalaha dunuubta tirtira dikriga ilaahay wuxuu nebigeennu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man qaala subxaana allaahi wabixamdihi fii yowmin mi'ata mara xutat khadaayaahu wain kaanat mila zabadi اlbaxr qofka maalin yidhaa boqol jeer subxaana allahi wabixamdi subxaana allaahi wabixamdi laba daqiiqadood ilaa saddex daqiiqadood baad odhan kartaa boqolka jeerba subxaana allaahi wabixamdi subxaana allahi wabixamdi qofka maalin boqol jeer yidhaahda dunuubtiisaa la daadiyaa hadday xataa leeg tahay xoorka badda iyo mawjadaha baddu ay leedahay hadduu la quwad yahay waa laga tirtiraya marka khayr badan baa yaalla qof gaabiyey oo dadaali waayey ayuunbay dunuubtiis ku gaadhaan aakhire marka la miisaamana qaybta dunuubta ay cuslaataa markaasaa xagga ayaa naarta loo qaadaa waa qof isagu isdhigtay walaa yahlaku cala allaahi ilaa haalik ilaahay waxaa ku halligma uun mid isagu ishalligaya waayo waxa jaanis laynoo furay xaddi ma laha intaasoo dhan walaalayaal waxa weeye dembiga adiga kaa dhacaa haddii adiga sayi'aan laguula yimaado ka warran haddii adiga xumaan laguula yimaado iyo aflagaado iyo gacan qaad iyo tacaddi iyo meelka dhac maxaad yeelaysa iyada lafteeda waxaa laynoo jideeyey inaynu dariiqan wanaagsan marno wuxuu rabbi leeyahay walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac biاllatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyun xamiim wmaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wmaa yulaqaaha ila duu xadin cadiim intaa waa laysku dhacdhacaya waxbaa laysgaadhsiinaya waa laysku qaldamaya ilaahay wuxuu leeyahay xumaha iyo wanaaggu ma sinna yay kuu sinmin xaggaaga adduunkana kuma sinna aakhirana kuma sinna magaca kuma sinna magac kuma sinna ajarka iyo abaalka kuma sinna walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a laba meel la wadagelin kara maba aha ee maxaad yeeli markaa idfac bilatii hiya axsan ta wanaagsan ku difaac marka xumaan lagugu sameeyo tu wanaagsan kaga jawaab waa halkay culimmadu odhan jireen kun kashajara turmaa biha fi اlxijaara wa tarmi الnaasa biاhamara qofka muuminka waxaa laga rabaa inuu geed midha loo kala noqdo geedka midhaha leh dhagax baa lala dhacaa dhagax baa lagu tuuraa isna midhuu soo tuuraa ma laba isu jawaaba maya isku mid maaha isna hadduu dhagax soo tuurila ka goosi bay noqon layd ka goosi bay noqon lahaydoo dee intii lagu sameeyey unbuu sameeyey laakiin muu yeeline tu ka wanaagsan buu yeelay ma jeclaanaysaa inuu geed kaa wanaagsanaado waa maya laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo oggolaaday saddex xaaladood inaad kala doorato marka xuma kugu yimaadaan inaad sabirto dulqaadato waa dariiqa koobaad haddaad cafi ugu dartana oo iska cafido waa dariiq labaad kuu furan inaad ixsaan iyo sameeyo wanaag waa halka ugu sarraysa waata faa'iidada laynoo sheegee layidhi faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyun xamiim qofkii ku xumaynaya ku cadaawadinayey markuu xumaanba kaa waayo waaba isku qatilaya isagaaba marka dambe saaxiib wanaagsan noqonaya oo xigaalah oo aan kaaba fogayn weli xamiimuu noqonaya wamaa yulaqaaha ila aladiina laakiin yaa gaadha qof saabira oo nasiib leh ilaahay baa sheegay wamaa yulaqaahaa lalama kulmiyo ila aladiina sabaru kuwa saabiriintaabaa ah lala kulmiya wamaa yulaqaahaa ilaa duu xadin cadiim haddii shaydaanku markaa uu qujaqujeeyana shaydaanka iska naaraan ilaahay bay ka magangalaan sidaa ogeed walaalayaal xumaha adiga kaa dhaca xasanaad baa lagu tirtiraa xumaha qof kale kugu sameeyana wanaag baa laga horgeeyaa wuxuu noqonayaa qof wanaagsan oo muxsinaad noqonaysaa ilaahayna waa ku jeclaanaya ilaah waxaanu ka baryaynaa kuwa xumaha ka dhaca samafal ku bedela allah inaga yeelo kuwa ilaahay jeceliyana allah inaga yeelo camalkaynu qabanayna in ilahay camalkaa inaga aqbalo wixii dembi inaga dhacana allah inaga dhaafo sal اllah wslm cla nabiyina muxamed subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilah